bismi illahi rxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul lxaafidu raximah llahu tacala raxmata waasica baabu isaalati najaasa wa bayaaniha wuxuu baabu yahay nijaasada suulinteeda iyo nijaasada caddaynteeda intaynaan horey u sii soconin masaladii xalay ahayd yaa qaba magdiintu inay hargahoo dhan daahirinayso jawaabtu waxa wey waxaa qabta madhabka daahirigaabaa qaba ayib su-aal kaloo ahayd iyadana gaalada hargahan ay ka sameeyaan kabaha iyo boorsooyinka iyo een la magdinin ma ma daahirba ah jawaabtuna waxa weeyaan way magdisan tahay maxaa yeelay warshad baa la mariyey oo qasab waa la magdiyey marka la magdinayana inuu muslim magdiyo laazim ah hadday gaala magdisiya hadduu muslim magdiyo waa isku mid wey macna ayib wuxuu baabu yahay nijaasada suulinteeda iyo cadaynteeda nijaasada maxay nijaasadu tahay maxaa nijaasa maxaanse nijaas ahayn can anas bni malikin radi allahu canh anas bn malik waxaa laga warinaya khaadimu rasuuli lahi sal lay slam ahaa qaala inuu yidhi su-ila waxaa la weydiiyey rasuulu lahi sal lay waslam rasuulka waxaa la weydiiyey can ilkhamri khamradii baa la weydiiyey khamradaasoo tutakhadu laga samaysanayo khallan khal laga samaysanayo qaala markaasaa nabigu wuxu uhi sal ly slm laa maya khal laga samaysanayo khalka waxaa la yidhaahdaa maa xamuda min casiiri اlcinab wagayrihi casiirka cinabka laga miiray markuu dhanaanado oo khamiiro ayaa waxaa la yidhaahdaa khal baa la yidhahdaa marka waa idaam oo raashinka lagu koo markay khamradu khamradu ay gaadho heerkay wax sarqaamin lahayd oo maaddadii wax sarqaaminaysay intay ka degto markaana khal bay noqotaa oo waxay ku soo noqonaysaa eh, dhanaankii iyo khamiirkii baa ku soo hadhaya laakiin maadadii muskarada ahayd baa khalka markaasaa la dhahay halka kaas wey macnaha qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam laa maya ahrajah waxaa soo saaray xadiidka muslimun muslim baa soo saaray watirmidiyu wa qaala tirmidiy wuxuu yihi xasanu weeye saxiixun oo saxiix kadalika waxaa wariyey abu daawuud axmed daara qutni intuba way soo saareen axmed iyo abu daawuud weliba riwaayadooda ziyaada ku suganoo waxay yidhaahdeen abu alxa ayaa nebiga wuxuu weydiiyey sal ly slam anas baa odhanaya abu alxa nabiga wuxuu weydiiyey sal ly waslam can aytaamin warituu khamran agoon waalidkood khamro ka dhaxlay abu alxa weydiiyey markaasaa wuxuu yihi nabigu sal lay aslam ahriqha daadi buui daadi markaasaa abu alxa wuxuu yidhi afalaa najcaluha khallan rasuulka ilahi intaan kala dejinno maan khal uga dhigno ha intifaacsadayna waa agoon eh markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay aslam laa maya qaadi buui xadiidkaas tirmidi wuxuu leeyahay waa xasan saxiix ah sidaa uu yidhi alimaamu nawowi caleyh raxmat llahi isaguna wuxuu leeyahay sanadkiisa waa saxiix ama waa xasan xadiidku marka waa sugan yahay waa qeybtiisan dambe qeybtiisa horena dee muslim baaba wariyey oo hadda meesha inoogu qoran macna shaahidna waa leeyahay xadiidku min xadiidi abi saciidin alkhudri ayaa u markhaati kacaya axmed iyo tirmidi baa soo saaray tirmidna wuxuu yihi waa xadiid xasan saxiix laakiin sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo mujaalid ibnu saciid oo daciif ah ibnu cabdilhaadi baana ku cileeyey laakiin xadiidka hore isu markhaati kacaya ayb xadiidku marka hadduu sugan yahay baabka uu ku keenaye weliba uu ku bilaabayna ibni xajar uu yahay baabkii nijaasooyinka cadayntooda iyo nijaasada seen loo dhaqaayo loo zuuliyaa meeshaa wuxuu wataa xaafidku khamradu inay nijaaso tahay saas daraaddeed buu ku bilaabay ayib waxaa xadiidka deliishaday culimada qabta khamradu inay nijaaso tahay weliba nijaasa xisiya nijaasa macnawiya iyo nijaasa xisiya kale nijaasa xisiya waxa weye shaygu markuu lafahaantiisa nijaaso wey nijaasa macnawiyana shaygu nijaaso ma aha daatadiisa laakiin waa shay qurun ah waa shay qurina ah oo nijaasa macnawiya la yidhaahda marka waxaa xadiidka deliishanaya culimmada qaba khamradu inay nijaaso tahay wabitaali nijaasa xisiya inay nijaasadoodu waana sida ay culimmada badankood qabaan afarta imaam ayaa sidaa ku tagaya keyrkood waxaana doortay ibnu xasmi ibnu taymiya isaguna wuu rajaxay waxay leeyihiin hadday khamradu daahir ahaan lahayd oo caynteedu ay daahir ahaan lahayd waxaa la bannayn lahaa in laysku daaweeyo xadiid baana soo arooray inayna daawo geli karin ama waxaa la dabannayn lahaa in siyaabo kale loo intifaacsado nebiguna waa reebay iibkeedii intifaaceeda lamana amreen bay leeyihiin daadinteeda haddayna nijaaso ahayd haddii lay deliishadeen adiladay daliishadeen jumhuurta waxaa ka mida khamrada nijaasanimadeedna u daliishadeen aayadda qur-aanka ay ku jirta fii suurati almaa inama alkhamru waalmaysiru waalansaab walaslaamu rijsun min camali shaytaan khamrada iyo khamaarka iyo sanamyada la taagtaagaye la caabudo iyo qoryahan lagu qori tuurto ay qadarka ku raadiyaan kulligeed rabbi wuxu uhi waa rijsi oo camal shayaan ah say u dliishadeen waxay u deliishadeen waxay leeyihiin alrijsu huna waxaa laga wadaa bimacnaa annajis rijsigan aayaddu ay intaa shay ku ilaaqday bimacnaa nijaasa laga wada laakiin istidlaalkaasi laguma waafaqinoo jumhuurta waa lagu haystaa aayadda rijsiga in laga wado bimacnaa najis laguma waafaqin bal waxaa xoog badan in aan laga wadin najis ee laga wado bimacnaa qadir shay xun oo macnaha waxa weyaan nijaasadiisu macnawita laakiin ayna xisi ahayn maxaa kutusaya waxaa kutusaya waa marka koowaade khamrada waxaa la daba dhigay khamaarkii iyo sanamyadii iyo qoryihii ay ku qori tuuranayeen intoodaasoo laysku daraybaa waxaa laga dhigay inay yihiin rijs yihiin haddaad tirahdo marka nijaasaa laga wada waxay noqonaysaa inay intanina la nijaasoobaan soo ma lamana qabo jumhuurtu ma qabaan in yacani waxa weeyaan maysirka iyo eh, khamaarka iyo waa xaraam iyo sanamyada iyo inay nijaaso yihiin ma qaban laakiin xaaraamnimadooday qabaan marka haddiiba kuwii lagu xidhay ee daba dhigayba ay ogoshiin inay nijaaso ahayn khamrada oo keliya maxaad u tidhaahdeen waa nijaaso rijsinta laba macno ugu kala celiseen marna aad uga dhigteen xaaraam waa markay saddexda kale u noqonayso marna aad ka dhigteen bimacnaa nijaas bay kutusaysaa waa markay khamrada u noqonayso ma soconaysa l warkaas aayadda siyaaqay u socoto waxa weeyaan rijsintu bimacnaa xaaraam waay xaaraam iyo nijaasana talaasum kama dhexeeyo oo shaygu intuu xaaraam yahay baa dhici karta haddanaysoo nijaaso ahayn sidaas daraaddeed aayadda halka horta waa laga bushiyey istidlaalkooda waxaa kaloo laga bushiyey inuu rijsigu laga wado nijaasada macnawiga ah ee tii xisigeed aan laga wadin waxaa kutusaya waxaa la daba dhigay min camali shayaan iyaduna waa qariino waxaa kaleeto iyadana istidlaalkaa radinaya rijsiga markii la dabagalay qur-aanku siduu u isticmaalay kelimadaasi meeshay kusoo soo aroortay markii lasoo soo ururiyay aayadaha qur-aankay ku timid waxaa badan qur-aanka kelimatu rijsi in loo isticmaalo shayga nijaasadiisu ay macnawiga tahay ee ama xaaraamta ah ama qurunka ah laakiin uma badna qur-aanku kelimatu rijsi inuu u isticmaalo nijaasada soo ururi adiga aayadaha ku yimid midna waxaa ka mid ah inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum اrijsa ahla اlbeyt ma nijaasadaa laga wada maya ismiga iyo dembigiiy waxaa laga wadaa nijaasada macnawiga waxaa ka mid ah wayajcalu rijsa cala aladiina laa yacqiluun sidoo kale wa waxaa ka mid ah kadalika yajcalu allahu rijsa cala aladiina laa yu'minuun waxaa ka mid ah waama aladiina fii quluubihim maradun fazaadathum rijsan ilaa rijsihim waa munaafiqiintii ma nijaasaa qalbigooda ay gelisay maya rijsiga macno kale laga wadaa wahaakada aayado fara badan baa sidaa ku imaanayo qur-aanka ka mid ah fajtanibuu rijsa min alwsaan asnaamta rijsigoodu nijaaso meehee waa rijsi macnawiya sooma wahaakada qur-aanka isticmaalkiisana rijsiga marka loo noqdo bimacna nijaasa najaasa inuu u isticmaalo uma badna marka isticmaalkii qur-aanka markii loo noqday kelimada rijsina luqada carabiga lagu noqday qariinadooda la fiiriyo istidlaalka jumhuurtu ay u deliishadeen aayadaasi nijaasada khamrada nijaasanimadeeda u deliishadeen waa istidlaal laga xoog badan yahay sidaa daraaddeed baa alimaamu nawowi caleyh raxmat ullah isagoo ka mida ah culimmada qabta inay khamradu nijaaso tahay buu haddana insaafkiisa waxaa ka mida ah iyo cadaaladiisa inuu qiray inayna aayaddan ayna daliil u ahayn khamrada nijaasnimadeeda majmuuc ulfata u noqda almajmuuc sharx lmuadafka mujaladka labaad safxada an boqol iyo sideetan iyo labo halkaasu kaga hadlaya wuxuu yidhi walaa yadharu min alaayati dilaalatun daahira liana arijsa cinda ahli اlluqati alqadir walaa yalzamu min dalika الnajaasa wakadalika alamru biاlijtinaab laa yalzamu minhu الnajaasa aayaddu kuma cadda buu leeyahay khamradu inay nijaaso tahay daahirna kuma aha shayga haddii la yidhahdo waa xaaraamna kama laazimayso inuu nijaasay ka fogow haddii lagu yidhahdana kama laazimayso inuu nijaasay saasmaayb taasi waa mid ah jumhuurtu waxaa kaloo deliishadeen oo khamradu inay nijaaso tahay u deliishadeen xadiidkii abu taclabat alkushani aan soo marnay soo garan maysaa ee uu dhihi jiray rasuulka ilaahayow waxaanu joognaa inaa biardin ahluha ahlu kitaab yakuluuna laxma alkhinziiri wayashrabuuna alkhamra lafdigaasi wuxuu ku yaalaabaan abu daawuudin tayaalisi ba soo saaray sooma inaadhe laakiin saxiixaynka kuma yaallo ziyaadadaasi khamraday ku cabbaan ama doofaarkay ku cunaan ziyaadadaasi kuma taallo saxiixayn sidaas daraaddeed sugnaanshaheedaa aada laysugu khilaafsan yahay ka ziyaad ahaan xadiis ahaan ma u sugan tahay baa aada loogu muransan yahay maxaa yeeley saxiixaynkana kuma taallo ruwaadda qaarna waa sheegeen qaar way xadeen oo meeshay ka saareen muxadisiinta qaar ba marka waxay leeyihin maba sugnaba laakiin haddayba sugnaato kaba soo qaad haddayba sugnaato waa kaan soo marnay dhaqitaanka weelasha gaalada layska dhaqayaay ma najaasa loo dhaqayaa mise lilixtiyaad walistixbaab istixbaab iyo ixtiyaad baa loo dhaqayaa taana waa tan soo marnayo ayadana jawaabteedu sidaasay noqonaysaa ee ma aha nijaasanimo maaha haddii aan dhahno xataa haddii aan dhahno kaba soo qaadnoba inay ziyaadadaasi dhahaysa doofaarkana way ku cunaan khamradana way ku cabbaan ziyaadadaasi haddaan kaba soo qaadno inay sugan tahay nebiguna markaa uu yidhi iska dhaqa iska dhaqada ma waxaa laysaga dhaqayaa nijaasanimo mise waxaa laysaga dhaqayaa xaaraamnimo lanna waxaa dhacaysa khamradii weelka lagu cabay waxbaa kaga laaban adoon iska dhiqin haddaad isticmaashana xaaraan baad ku dhici sooma ma nijaasanima mise waa xaaraamnimo xaaraamnimona waa dhici kartaa inay nijaasanimo tahayna waa dhici karaysa wa wakadalika alkhinziir nijaasanimona waa dhici kartaa in loo dhaqayo in loo dhaqayo xaaraamnimo oo isticmaalkeeda la xarimayna waa dhici karta marka xataa haddii la yidhahdo ziyaadadu waa sugan tahay nas kuma aha kumana cadda inay khamradu ay nijaaso tahay waxaa kalooy deliishadeen culimmadaasi oo jumhuurta ah oo nijaasada ay u deliishadeen khamrada waxay yidhaahdeen axaadiista ku soo aroortay khamrada inay xaaraam tahay baa waxaa ka laasimaya inay nijaaso tahay halkaasi qaacido muhima ah ku jirto in la fahmo marka u baahan waxay tahay shayga hadday tiraahdo shareecadu waa xaaraam laazim ma aha inuu nijaasan yahay laakiin hadday dhahdo waa nijaas waxaa ka laasimaysa inuu xaaraam yahay saas daraaddeed qaacidadu waxa weeye kullu najisin xaraam walaysa kullu xaraamin binajis ah, qaacidadu waa saas shay kastoo nijaasa waa xaaraam yani isticmaalkiisa cunudiisa iyo cabidiisa waa xaraam laakiin shay kastoo xaaraam ihi nijaaso maaha waxyaalaha la xaaraameeyey qaarna inay nijaaso yihin baa dhici karaysa qaarna inay nijaaso yihin baa dhici karaysa miaal maalan suntoo kale in la isticmaalo soo xaaraam maaha ayib ma nijaasa marka nijaaso maaha maalan raggu inay dahabka xidhaan soo xaaraamka ma ah laakiin ma nijaasa maya xariirta inay xidhaan soo xaaraamka ma ma nijaasa maya marka taxriimka kama laazimo nijaasa kama laazimto laakiin nijaasada waxaa ka laazimta taxriim baa ka laazimta saas daraaddeed waxaa loogu jawaabayaa jumhuurta oo jawaabta la siiyey ay tahay nusuustan axaadiista nebiga ka sugani waxay sheegaysaa khamradu inay xaaraam tahay inay xaaraam tahayna waa idinla qabnaa laakiin xaaraamnimada kama laazimaysa nijaasanimo nijaasnimadu daliil kaley u baahanta taana waa jawaab iyaduna saxiixoo sawaaba ah. wa waxyaalo kaloo badanna waa daliishadeen hadda maqaamku noo saamaxayn inaan keenno laakiin inahaasaa ugu muhiimsan waxyaalahay jumhuurtu u daliishadeen khamrada nijaasnimadkeeda culimada qaar ka mida ah waxay qabaan oy ku tageen inay khamradu ayna nijaaso ahayn markaan laga hadlayo masaladaas lagama hadlayo xaaraamnimada xaaraamnimo waxa weeyaan qaطacan khamradu waa xaaraam taa waa masale ijmaaca qur-aankuna waa caddeeyey axaadiista nebiguna si cad bay u qeexday culimmaduna iskuma khilaafin khamradu inay xaaraamta maxaa laga wadaa inaan la isticmaali karin oon la cabi karoon la iibin karin xataa inaan laysku daaweyn karin ba xadiisku dhankaa wey dhankaan ka hadlayno marka dhankaa ma ah laakiin dhankee laga hadlaya waxaa laga hadlayaa hadday ku gaadho ama jidhkaaga gaadho ama maradaada gaadho ma iska dhaqaysaa waalkii ay gaadhay ma laga dhaqayaa tan laga hadlayo waa dhankaas markay noqoto ma nijaasa ayay marka isku khilaafayaanoo jumhuurtaan soo sheegnayna qabaan waa nijaaso bacdu ahlilcilmina ay qabaan maahe nijaaso meehe waa aahir laakiin waa xaaraam ayb yaa qaba inay daahir tahay waxaa qaba culimada rag ka mida ah, oo raggii hore ah waxaa ka mida ah raggaas rabiicatu bni cabdiraxmaan alra'yi nin la yidhahdo waa saxaabada qaar buu soo gaadhay baa la yidhahdaa waase taabici waa sheekhii imaamu maalik xilligiisiina magaalada madiina isagaa sheekh ka ah maaligna arday buu u ahaa waxaa ka mid ah alleyt ibnu sacd leyt ibnu sacad imaamu ahli misra waa ninka isagana fiqiga iyo aqoonta diinta ka gaadhay muxadid faqiih ah oo waxa weeyaan aada loo ammaanay waa ninka uu shaafici yidhi calayhi raxmat ullah allayu afqah min maali buui lay baa ka faqiihsanoo fiqiga ka yaqaana maali ninkan culimada ka midana wuxuu yidhi lay baa ka yaqaana fiqiga maali ka yaqaana laakiin ardadiisiibaa fiqigiisii dayacday buui maali fiqigiisii waxaa soo guriyey ardadiisii laakiin lay ardadiisiibaa dayacday bui lakin sidaa ka faqiisan bui ninkan wey raggaasay isku xilli ahaayeen leyf ibnu sacd isaguna wuxuu ku tegey inayna khamradu nijaas ahay waxaa ka mida ragga ku tegey ismaaciil ibnu yaxya almuzani saaxibu imaam shaafici imaam shaafici ardaygiisii muzani baa isaguna ku tegey wuxuu ka mid yahay ragga mujtahidiinta ah oo imaamu shaafici loo tiiriyo inay madhabkiisa haysteen laakiin mujtahid inuu yahay waxaa qiray ninka la yidhaahdo alimaamu nawowi fi lmajmuuc wuxuu leeyahay mujtahidun mansuubun ila shaafici buu leeyay waa nin mujtahida laakiin loo tiiriy imaam shaafici majmuucu saa ku leeyay marka asaguna wuxuu ka mid yahay ragga ku tagay inay khamradu ayna nijaaso ahayn waxaa ka mid yahay ragga ku tegey daabuud ibnu caliyin idaahiri ninkaas madhabka mustaqilka a ah leh madhabka daahiriyada leh asagana sidaasuu ku tegey waxaa kaloo sidaa ku tegey bacdu almutaahiriin oo baqdaadiyiin iyo qarawiyiintaa sida ninka la yidhahdo saciid ibnu xadaad alqarawi waxaad ka fiirinaysaan alimaam qurطubi tafsiirkiisa markuu aayadda uu fasirayo inama alhamru wlmaysir waxaa sidaa rajaxay khamradu inaysan nijaaso ahayn alimaam shawkani iyo sancaani labadii imaam ee ree yamaneed culimada mucaasiriinta in badanoo ka mida ah rajaxaysa ay ka mid yihiin sheekh albani ibnu cuthaymiin iyo keyrkood culimmadaasoo dhan baa waxay ku tageen khamradu waa xaaraam ee nijaaso maaha waxay deliishadeen nijaasadu waxay dhahdeen waa xugum sharci ah oo daliil sharciga u baahan walam yarid fi sharci nasun yaqtadi najaasa sharcigana kuma soo aroorin nas keenaya inay khamradu nijaaso ayib nijaaso xiisiya weliba walaslu fi lashyaa aahaara bay dhaheen qaacido laysla ogol yahay baa jiro wixii daliil loo waaye nijaasanimadiisa sheegaya waa daahir waa qaacido culimada dhan isla ogolyahay lanna inta nijaasadii way yar tahay ee inta daahirka abaa badan wixii nijaaso la odhanayo marka waa in daliil nasa loo helo haddii daliil la waayo shaygu asalka qaacidadaasuu ku noqonayaayo alalu fi lashyaa aahaara waa qaacida ay culimadu isloo golyihin marka waxay leeyihiin anagu asalkaasaan fadhinaa daliilna maydaan noo keenin ayb ta kale waxay yidhaahdeen waxa soo arooray oo axaadiista ku yimid iyo qur-aanka waa khamradu inay xaaraam tahay taxriimkana kama laazimayso nijaasanima kama laazimayso sida suntoo kale waxaa kaloo iyadana ku jawaabeen khamrada waxaa laga sameeyey bay yidhahdeen waxyaalo daahir ah sida cinabkoo kale timirtoo kaleeto qamandidoo kale wax daahira laga sameeyey daahirkii unbaa isbedelay isagoon wax nijaasaa ku dhicin oo waxaa ku timid uun maaddo wax sarqaaminaysaa gashay ayib nijaasada xagee uga timid wey marka lama cunin lama cabin calool ma gelin meel kale ma aadin keliya asalkiisuna daahir buu ahaa wax nijaase ana kuma dhicin xageed ka nijaasan wey marka waa su-aal isweydiin xaggey nijaasadu kaga timid wa ayib shayguna isaga oo aan nijaasa gaadhin sidiisa hadduu isu bedelo nijaasa ma noqdo waxay midaal uga dhigeen masalan hadda hilibko kale hilibkoo kale haddii intuu cabaar yaallo isbedelo oo uu uro ma nijaasoobey mise ma nijaasoobey ya ma nijaasoobey xataa hadduu dixri galo ma nijaasoobey lanna maxaa nijaaseeyey hilibkani daahir buu ahaa looma hayo wax nijaaseeyey ma shaygan markuu nijaasoobayo waa markay nijaasa ku dhacdo oo nijaasadu badasho sooma ahayn isbedelkan waxa keenay waa isla shaygii gudihiisii bay ka dhalatae xaggay nijaasa kaga tag waxaa kaloo leeyihiin markii ay khamradu isbedesho oo maadadan sarqaaminaysa ka degto oo ay khal noqotona waxaad qabtaan inay daahir tahay ilan jumhuurtu saasay qabaan waa daahir bay leeyihiin ayib shaygii isagoo meeshii ku jira isbedel ku yimid keliyuu daahir ku noqday asalkiisii nijaaso maahayn wuxuu ka soo jeeday gadaal markuu isbedelina waxaad qabtaan inuu daahir yahay dhexdana maxaa nijaaso ka dhigan wey marka ta kale hadduu nijaaso yahay weelkii ay khamradu ku jirtay intayna khalka noqonin oo isbedelin markay khal noqotay weelkii hadla dhaqo ma lihidin iyadoo khamro ah intaynan ka degin maadadan wax sarqaaminaysa ayay meesha ku jirta weelkiiso inuu nijaasoobay ma ahayn markay isla meesheedii isku bedeshiso in weelkii la dhaqa ma ahayn laba dhaqayaad qabtaan weel nijaaso gaadhayso in la dhaqa ma ahayn kullu dalika marka waxay kutusaysaa bay leeyihin khamrada nijaasanimadkeeda nimayahu daliil uma haysaan baa laleeyahy jumhuuray ayaguse waxay daliishadeen waxay leeyihin nebiga sal ly slam khamrada markuu xarimay markuu xarimay khamrada wuxuu amray uun khamrada daadiya laakiin muusan amrin weelasha ka dhaqa saan u tegi doonno hilibka dameeraha markii intay weelasha ku karsadeen nebigu uu yidhi sal lay sl ha cunina daadiya wuxuu daba dhigay weelkana ka dhaqa khamradase markii la xarimay nebigu wuxuu yihi daadiya weelka ka dhaqase ma dhihin ya ha la keeno weelka ha laga dhaqo lama hayo wa nebigu daadiya unbuu yidhi talabaad waxay leeyihiin khamrada markii la daadiyey sida xadiidka saxiixaynka iyo keyrkii ku yaallo waxaa lagu daadiyey wadooyinkii madiina ilaa ay khamradii wadooyinka qulqushay hadday nijaaso tahayna sida xaarka iyo kaadida ninka jidka ku xaaroo ku kaaja loo lacnaday baa loo lacnadiina waxaa la dhihaa nijaasada jidadka ha ku daadinina meel fog la aada jidadkii muslimiintu marayeen qulqulaysa lama odhanin ha ku daadeen bal intay ku daadiyeen bay qulqushay waxaa kaloo kutusaya bay leeyihiin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka cabdullahi bni cabaas rasuulka sal sl lay slam wuxu le cbdullahi bn cabbaas nin baa nebiga sal lay slam wuxuu usoo hadiyeeyey raawiyata khamrin weel khamra ku jirto buu nebiga u keenay sal lay slam hadiyad ahaan buu u keenay markaasuu rasuulku wuxuu ku yuri sal lay aslam hal calimta ana allaha qad xaramahaa warniyaho ma ogaatay khamradana adii soo hadiyeysay ilaahay inuu xaaraameeyey ma ogta markaasuu wuxuu yihi maya ma ogeyn fasaara insaanan nin meesha joogay buu xoogaa hadal ku siraystayoo uu hadal hoosta ugu sheegay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam bima saarartahu war maxaad ku qarsatood hoos ugu sheegtay markaasaa wuxuu yidhi amartu bibaycihaa waxaan ku yidhi bui war iibi hoos waxaan ugu sheegay iibiyo lacagteeda qaado yaan hoos ugu sheegay markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay aslam ina allaha xarama shurbaha ina aladii xarama shurbaha xarama baycaha allihii xarimay cabitaankeeda iibinteedana waa xarimay wuxuu ihi fafataxa almasaadata xataa dahaba maa fiiha markii lagu yidhi iibkeeduna waa xaaraam cabideeduna waa xaaraam weelkii intuu afka ka furay buu meeshii ku daadiyey ah, nabiga hortiisuu ku daadiyey salawatu rabbi waslamu caleyh nebigu marka ma dhihin daadisay khamradii khayr allaha ku siiye laakiin weelka iska dha soo ma intaa weelasha khamre lagu cabahayey oo sadrulislaam la isticmaalahayey intaan la xarimin haddana haddaan laga haynin nebiga sal lay waslam hal nas ah oo odhanaya khamrada weelasha ka dhaqa odhanaya aynan ahayd shay bulshada dhexdooda shaa'ic ku ah soo kuma tusayso marka inaysa wax nijaasinimadeeda daliil loo hayn saasman adilada ay jumhuurtu daliishadeenna mucdamkeeda waa laga jawaabay mucdamkeeda iyo inteeda badan sida ay u deliishadeen ma ahaa sidaas daraaddeed ayaa waxaa xoog badan asal ahaan daliilka marka la fiiriyo waxaa xoog badan qowlka odhanaya khamradu nijaaso maaha xataa wadaadada qaar baod ha ka xanaaqeen hadday rabaan masaladu masale cilmiya waay sooma masaladu waa masale cilmi ah masale cilmiya ah hadday tahayna sida culimmadu isugu khilaafeen iyo waxay kala deliishadeen iyo siday isugu jawaabeen iyo ruuxa markaasi wixii u baxa inuu sheego ku qasbina soma adiga hadday marka kula xoog inay nijaaso tahay u sheeg dadka inay nijaaso tahay wabilahi tawfiq lakin dadka ha ayib qowlka raajixa marka waa sidaa lianna wuxuu ku fadhiyaa cala asli alqaacida ana alasla fi alashyaء alطahaara daliil naaqilana lama hayo oo mucaarida sidaasaa sawaab ah waana masale culimadii salafka qaar ka mid ay ku tageen rag badanoo muxaqiqiintana ay rajaxayeen oo ay salafan wa khalafan ay qabaan wey macnaha sax culimmadu dhanka kale ha u badnaadeenoo nijaasanimada ah, laakiin horey baan uga soo hadallay ubadnidu daliil maaha ubadnidu daliil maaha waxaa la fiirinayaa maxaa la daliishay waxaa kaleeto iyadana qaacida muhimo inaynu fahno u baahan sideedaba shay ruuxale waa nijaaso iyo ruuxale nijaaso ma aha waxaa daliil laga rabaa ruuxale waa nijaaso shay mubaaxaadoo waxyaalaha caadaadka aadamka loo banneeyey ah ruuxale ma bannaana iyo ruuxale waa bannaan yahay ruuxa ma bannaana le baa daliil laga rabaa saas daraaddeed jumhuurtaa daliil laga rabaa leanna ayagaa asalkii ka baxayo asalkii dahaarada ka baxay iyo aslulxilliga u baxay taxriim u baxay ayagaa marka daliilka laga rabaa saasma culimada qaarkood baa waxay xikaayoodeen in lagu ijmaacsan yahay khamradu inay nijaaso tahay ijmaacaasi waa manquud ijmaacaasi waa mujaradu dacwa waa uun sheegasho leanna masalada haddii la isbaatiyo in khilaaf uu ku jiro ninkii ijmaac sheegtaay faqad kadaba beentii wa sida imaam axmed cali raxmatullahi aimadii waaweyneyd baan ka soo gurin rabiicat ra'yi iyo leyt ibnu sacad iyo muzani iyo keyrkood iyo yani waxa wey masaladu marka masal khilaafkeedu caan yahay wa hadday adiga kaa qarsoonto meeshaada wa ah, adiga kaa qarsoonto waxoogaa aqoonta kugu gaabata meesheeda wa ayb taa waxaa ka dhalanaysa cidda qabta khamradu inay nijaaso tahay alkohoosha oo dhan waa inuu iska ilaaliyo lianna alkohooshu waa mufkir khamrana waxaa la yidhaahdaa shay kasta oo wax tarkaamiya nebigaasaa ku qeexay ah, kullu muskirin khamrun kullu muskirin khamrun nabiga ka sunta sl shay kastoo wax tarkaamiya waa khamro alkohooshu marka way sarqaamisaa dadka wabitaali xukumka khamray leeda waa nijaaso ninkii qaba khamrada marka waa inuu iska ilaaliyo alkohosh waxay ku jirtaa cadarada oo dhan oo waxay ku jirtaa markaad isbitaalada tagtaan ayadiioo sideediiyo inta la qaadaan laydin marinaya oo waxay ku jirtaa daawooyin fara badan oo meelooyin fara badan baadan ka nabadgelay wadaadw marka haddaad qabto khamradu inay nijaaso tahay aada isu ilaaliy intaad la tiraahdo kamradu waa nijaaso haddana cadar ha isku soo buufin adoo jumcada usoo socda tanaaqud waay saas way macana ayib masaladu marka waa masale fiqiya sidaas can anasin radi allahu canh intaynaan ka bixin masale yar aynu ishaarno ku darno masaladaasi waxa weye khamradu hadday isbedesho oo iyadu lafahaanteeda intay isbedesho khamranimadii ka baxday khal noqoto ma daahir noqonaysa ijmac bay soo gurinayaan culimmadu hadday sideeda isu badasho inay daahir noqonayso lana isticmaalay khal ahaan baa loo isticmaalay laakiin hadduu bini aadam bedelo laga shaqeeyo maalan waxaa lagu daray milix baa lagu daray qoraxdaa la dhigay wax kalaa lagu daray markaasay maadadii wax sarqaaminaysay baa ka degto baaba'day khal bay noqotay laakiin bini aadam baa ka shaqeeyey taa markaa waa isku khilaafaya qaarna waxay leeyihiin waxay leeyihiin waa bannaanaanaysa xalaal bay noqon qaarna waa alaal bay noqonaysa waasawaab inayna xalaal noqonin xaggeen ka qaadanayna inaan xalaal noqonayn xadiidkii haddaan sheegayna sooma abu talxa soo muusa dhi nebi ilaahay carruurta khamradooda khal aan uga dhigno sooma dhin nebigu muxuu yidhi laa saas maa laakiin hadday sideeda isu bedasho khal ahaan marka waa loo isticmaali karaa ijmaac bay soo guurinayna culimmadu oo waxay leeyin waa isku waafaqsan yahay shaykhu lislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo ibnu qudaama iyo keyrkood baa soo guurinaya ijmaacaasay ayb can anasin radi allahu canhu waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yihi su-ila waxaa la weydiiyey rasuululahi sal alay waslam can ilkamri khamradii baa la weydiiyey khamradaasoo tutakhadu laga samaysanayo khallan khal laga samaysanayo qaala markaasaa nebigu wuxu uhi laa maya akhrajahu muslim watirmidi wa xasanu saxiix wa canhu radi allahu canhu anas waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi lama kaana markuu ahaaday yowmu khaybara khaybar maalinteedii waa khaybar maalintuu nebigu qabsanayay markay maalinkaasi ahaatay ayaa amara wuxuu amray rasuululahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu amray abaa alxata abu alxa iyuu amray fanaadaa markaasuu dhawaaqay abu alxa iyuu nebigu amray muxuu amray inuu dhawaaqo ilan jimlada dambaa kutusaysa fanaadaa markaasuu abu alxa dhawaaqo wuxuu yidhi ina allaha alle iyo warasuuluhu rasuulkiisu iyo warasuulahu rasuulkiisu yanhayaanikum waxay idinka reebayaan can luxuumi lxumuri dameeraha hilibkooda alhliyati ee dadla joogta ah dameerada magaalooyinkai dadka la nool maxaa yeele fainaha iyadu rijsun waa xaaraam ama rijsun waa nijaas ayib muttafaqun caleyh wey xadiikaas buhari muslim baa soo saaray keyrkoodna wuu soo saaray sida nasaa axmed iyo bayhaqi ayib xadiikuna sabab buu leeyay xadiiku sabab buu ku yimi fi saxiixayn waxaa xadiid ku yimi saxiixaynka min xadiidi anas markuu rasuulku furtay sal alay slam magaalada khaybar khaybar waa magaalo ka xigta madiine waxay ka xigtaa dhanka waqooyiga waxayna u jirtaa boqol iyo lixdan kilomitr waa magaaladii yahuuddu deganayd waay nebiguna wuxuu furtay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sanadkii toddobaad markuu ka soo noqday xudaybiya uu nabigu furtay salawatu rabbi ku duulay macnaha khaybar markuu nebigu furtay baan asabnaa waxaan asiibnay buu yihi xumuran dameero khaarijan min alqaryati oo magaalada ka baxsan meel magaalada ka baxsan baan dameero ku hellay buu markaan magaalada qabsannay faabaknaa minha markaasaanu karinay intay qaleen oy gowraceen bay hilibkii dad saarteen fanaadaa munaadii rasulilahi sal l sl nabiga xaggiisa nin ka socdaa dhawaaqo wuxuu yidhi alaa ina allaha warasuulahu yanhayaanikum can luxuumi lxumri alahliya xadiidka isaga fainaha rijsun min camali shayaan wuxuu yidhi faukfi'at ilquduuru bima fiiha dheryihii iyo digsiyadii wixii ku jiray oo dhan waa la gadiyey wa inaha latafuru bimaa fiiha iyadoo karkaraysa oo inay bislaataba ku dhow ayaa la dabagadiyey markii ogeysiiskii iclaamkii nabigu soo gaadhay salawatu rabbi waslamu calayh lafdiga muslim wey kaasi laakiin bukhaari wuxuu yidhi nebiga sal lay aslam nin baa u yimid markaasaa wuxuu yihi ukilat ilxumur rasuulka ilaahay oo dameerihii la cun dameero waa dhammaadeen ah. fasakata markaasuu nabigu iska aamusay maba danayninba salawatu rabbi waslamu caleyh mar labaad buu yimid wuxuu yihi ukilat lxumuru ya rasuul allah rasuulilahi dameerihii la cun nabigu sal lay sl waa iska aamusa mar saddexaad buu haddana ku noqday markaasaa nebigu sal lay slam nin diro wuxuu yidhi dadka ogeysiyo waxaad u sheegtaa dameeraha dadka la nool hilibkooda waa laydinka xarimay saas dadka gaarsi baa lagu yii fainaha rijsun ayb kadalika bukhaariyo muslim baa soo saaray min xadiidi salmata bni akwac bay soo saareen isla xadiikaas dameeraha ku saabsan wuxuuna nebigu ku yidhi oo riwaayadaas salatuna kax way sheegaysaa nebigu inuu ku yidhi ahriiquuha waksiruuha waxa ku jira weelashana daadiya weelashana jajabiya ah. markaasaa nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah aw nuhriiquha wanaqsiluha mise waxa ku jira maan iska daadinaayo waanu weelashana waanu dhaqanaa weelashaha naga jajabin markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam aw daaka ama kaas ama saa yeela ah, markii hore jajabiyada waxaa loola jeeday muxuu ahaa qori qiiqiisa waa laisla tuuraa soo maa ah, eh. siriddaa la rabay in loo siibo marka waxoogaa codsadeen weelasha in loo soo reebana waa l weelasha daysto marka iska dhaqan waay saas wy man ayib xadiikaasina bukhaari ku yaallaa iyo muslim waliba min xadiidi salmatun akac ayib xadiiskan marka wuxuu faa'ideynayaa dameeraha hilibkooda inay xaaraam yihiin inay xaaraam yihiin bay faaideynayaan ayb sidaana waxaa qaba jamaahiir اsalaf wاlkhalaf dameeraha hilibkooda inaan la cuni karin khilaaf shaad ah ku jira muctabar ahayn saas daraaddeed baa culimada qaarkood waxay xikaayoodeen ijmac waa laysla ogol yahay bay hilibkooda waxaa la mid ah oo isagana nijaaso ah saaladooda kaadidooda dhiigooda kulli waa nijaas waxaa kaloo kutusaya inay nijaasan yihiin axaadiistan soo marnay ee odhanaysay dibaaqu juluudi ilmaytati sooma leanna dameerka haddii la gowriciyo hadduu baktiyayba soo bakti ma wada laakiin faraska isaga kuma jiro faraska isaga hilibkiisu waa banaaya waa la cuni karaa fi saxiixi muslim min xadiidi jaabir wuxuu yidhi rakhasa rasuulu lahi sal ly wasalam nebigu wuxuu idmay fardaha cunidoodi iyo qalashadooda bal waxaa sugan inuu nebigu magaalada madiine isagoon joogeyn socotoob ahaynba inay faras qasheen marka faras isaga maaha laakiin baqasha iyo dameerta iyo kuwa way kuwa laga hadlay ayib taasi waa haddii hiribka iyo kaadida iyo saalada iyo waxyaalahaas weeyaan waa laysla ogolyahay inay nijaasan yihiin laakiin faraskiioo nool dhididkiisa iyo dhacaanka afkiisa iyo jidhkiisa ma nijaasa dhididka iyo wuxuu hambeeyo oo uu cabo uu ka soo iyo wax sankiisa kasoo baxa iyo ma nijaasa halkaasaa lagu kala tegaya marka ayib maalikiyada iyo shaaficiyada iyo riwaaya can axmed oo ibnu qudaama uu dooranayo waxay ku tageen faras dameerku wuxuu hambeeyana nijaaso ma aha caliyadiisuna nijaaso ma aha dhididkiisuna nijaaso ma aha waxaana doortay culimada mamlakada mucaasiriinta maxamed ibraahim muftigii hore shekhbaas ka horeeyey cabdiraxmaan sacdi ninka yihahdo sancaani ibnu qayim saasaana sabab faraska waxaan u dameerka wixii uu afka geliyo iyo caliyadiisu nijaaso maaha dhididkiisuna nijaaso maaha saas man waxa nijaasada ah waa unkaadidiisa iyo saaladiisa xadiisa iyo waxaas man ayb xanafiyadu iyagu way ka tawaqufeen oo waxay yidhahdeen dameerka iyo baqasha annagu nijaaso weyana dhihi mayno daahir weyana dhihi mayno hambadoodii waxay caliyaday sheegeen waa ka qarsoontay masaladu ayib masale kale jirta oo madhabulxanaabila iyagu waxay leeyihin waa najis madhabulxanaabila sida mashhuurka ku ah sawaabkuna waxa weye waa madhabka jumhuurta oo yacni waxaa loo deliishanayaa inay sidaasi xoog badan tahay qaacidadeennii aynala socoto ahayd alaslu fi alacyaan alطahaara acyaanta jirta asal waxa u inay tahaaro tahay laa yuxkamu binijaasati shayin ila bidaliilin sariixin saxiix shay la xukumaya nijaasanimadiisa ma jiro ilaa daliil cad oo sariixa in loo helo mooye oo sugan haddana ayib lamana hayo daliil lama hayo waxaa kaloo ka tusaya inaysan nijaaso ahayn alla qowlkiisa uu yidhi waalkhayla waalbiqaala waalxamiira litarkabuuha waziina ilaahay wuxuu ku galladaystay addoommadiisa inuu fardaha iyo baqlaha iyo dameeraha u abuuray si ay u fuulaan quruxna ay ugu noqdaan hadduu shaygu nijaasaba yahay miyaa laysku galladaysan lah shay nijaasaa waa laysu diidaaye layskuma galladayso sooma saas way macnaha waa layska reebaa waxaa kaleeto iyadana kutusaya dameerka iyo baqashu waktigii nebiga sal lay slam waa la fuuli jiray bal gaadiidka caamatan la fuuli jiray bal intayna baabuurta soo bixin gaadiidka ugu badanee la fuuluha geela iyagiy fardahay shakina wuxuusan ku jirin ruuxu markuu dameerka saaran yahay ama baqasha saaran yahay dhididkeedu waa soo gaadhaya sooma caliyadeediiyo afkeedana iskama ilaalin karayo soo saas ma haddana maca daalika iyadoo sida ay tahay nebiga lagama hayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh dameerka iyo baqasha waxay afka geliyaan iska dhaq taasi maxay kutusi marka iyadoo caam ahayd oo dadka haysatay hadduusan nebigu haddana dhihin waa nijaasa iska dhaqa waxay kutusi inay ay daahirta sooma saas waxaa kaloo looga qiyaas qaatay baashii aynu soo marnay ahayd bisadda ma bisadda nebigu muxuu ku cileeyey daahirnimadeeda ya min aawaafiina waawaafaat somadhi way idinku dhex jirtaayo idinkama dhex baxsanaba soo dameerku lamid maaha isagaaba ka daran bisadu marmarbaybu dhumasho kusoo geliyo waa la erye kan waaba la raran oo waa la fuuli oo waa macnaha la kaxaysan oo soo ma kanaaba ka daran marka rafcan lilxaraj wa dafcan lilmashaqa ayadana way kutusiyo qawaaciddaasi inaynan nijaaso ahayn dameerku markuu nool yahay yani wax weye hambadiisa iyo wuxuu afka geliyo nijaaso maaha sidaasaa marka sawaaba oo raajix macnaha ayb ama axaadiistan reebayso tan hadda aan joogna ah nebigu wuxuu reebay hilibka dameeraha taa waxaa laga wadaa taxriim hilibku waa nijaasa waana xaaraam maxaa waa bakti nijaasanimadu waxay kaga timid waa bakti sooma waana xaaraam isticmaalkiisu laakiin markuu nool yahay iyo hilibkiisu waa kala duwany saas man can camr bni khaarijata radi allahu canhu camr bni khaarija waxaa laga warinaya intaynaa weli ka bixin xadiidka wuxuu ku qayday can luxuumi alxumuri alahliya alahliya maxaa lo yidhi riwaayo kale waxay ahayd can luxuumi alxumuri alinsiya alinsiya walahliya waa iska mid dameeraha laba ah ximaaru lwaxshi iyo ximaaru lhli ximaarulwaxshigu waa dameer farowga oo waa dameerka duurka jooga ximaarul ahligana waa dameerka dadka la nool kan marka hilibkiisu uu xaaraamta yahay waa midka dadka la noole magaalooyinka iyo guryahooda la noole ay dhaqdaan laakiin midka waxshiga ahee duurka joogee dameer farowga ah asaga waa ugaadho hilibkiisa waa la cuni karaa ixtiraazan min hada kaa inuu ka saaro meesha oo laga reebo baa marka loogu qayday can luxuumi alxumri alahliya aw ilinsiya an camr bni khaarijata radi allahu canhu qaala wuxuu ihi khaطabanaa waxaa noo khudbeeyey annabiyu nabiga sal lay slam biminan mina ayuu noogu khudbeeyey wlxaal huwa nebigu calaa raaxilatihi uu hashiisii saaranya isagoo hashiisii saaran buu hasha korkeeda ka khudbeeyey waalxaal wa dhareerkeediina hasha dhareerkeediina yasiilu uu dareerayo calaa katifii garabkayga korkiisa yani labada garbo dhexdooda meeshaasaa katifkale halkaas ayaa hasha yani waxa weyaan caliyadeediiyo dhareerkeedu igaga dureeraya bu ahrajahu waxaa soo saaray axmedu axmed baa soo saaray wtirmidiy wasaxaxa wuuna saxiixiya waxaa kaloo xadiidka soo saaray ibnu maajah nasaa bayhaqi can camr bni kharija waxayna ku saareen sidan camr bnu kharija wuxuu ihi nebigu sal lay aslam khaaba calaa naaqatihi hashiisa korkeeda ayuu ku khudbeeyey wa ana taxta jiraaniha aniguna waxaan taagnahay hasha luqunteeda hoosteeda jiraanka waxaa la yidhaahdaa meesha neefka laga gowraco ee dhuunta laga bilaabo ilaa geela meesha laga dhuundhaba laga gaadho luqunta inteedaa dheer baa waxaa la yidhahdaa jiraan la yidhahda jiraan marka luqunta hoosteedii baan taagnahay buui ayib wahiya taqsacu bijaratiha buui waxay calanaqsanaysaa calanaqsigeeda ah, calanaqsiga waxaa la yidhaahdaa dadkii xoolaha dhaqi jiraa yaqaaneen neefku markuu maalintii soo daaqo oo habeenkii xerada soo galo soo fadhiisto wuxuu ku maaweeloodaayoo yani wax weyaan uu yani soo celiyaa wixii calooshiisa galay markaasuu ruugaa intuu dib u intuu dacsado wuu ruugaa markaasuu dib u liqaa haddana wuu soo celiyaa wuu ruugaa markaasuu haddana dib u liqaa habeenkii o dhan saasuu ku jira marka cala baa la yidhahda marka neefka geelu saasuu samaynaya markuu taagan yahayo saasuu samaynahaybu ayb waina lucaabaha yasiilu bayna katifihi garabkayga dhexdiisa waxaa ku daadanaya buui caliyadeeda markaasaa waxaan maqlay buui rasuulka olile sal lay aslam ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu walaa wasiyata liwaaris war ninkii xaq lahaa ilahay xaqiisa waa siiye ruux dhaxalle dardaaran ma leh lilfiraash ilmahana gogashaa iskale walilcaahiri alxajar daanigana dhagax buu leeyahay waman iddacaa ilaa hayri abiihi aw intamaa ilaa hayri mawaaliih aabbihii nin aan ahayn ciddii sheegtay ama sayidadiisa cid aan ahayn ruuxay u nisba sheegtay ragbatan canhum nacid uu nacay darteed fa calayhi lacnat ullah ilahay lacnadiisu korkiisa ahaato laa yaqbal allahu minhu sarfan walaa cadla sunno iyo waajib doona ilaahay ka aqbali maayo subxana wa tacala xadiidkaasuu ah marka waa khudbadii nebigu uu jeedinayay sal lay slam sanadka xadiidka marka xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo shahr bn xawshab oo saduuq kaiiru lirsaal walawhaam ah waa saduuq laakiin irsaalkiisa iyo awhaamtiisa fara badan sida ibn xajar uu leeyay tirmidi xadiidku wuxu uhi waa xadiid xasanoo saxiix waxaana u kacaya xadiidu anas ibni maalikin ayaa u markhaati kacayo xadiidka shaahidu ah oo xadiidku ku sugnaanaya wuxuu yidhi inii lataxta naaqati rasuulilahi sl lay aslam yasiilu calaya lucaabuha fasamictu yaquul nebiga sal lay aslam hashiisa hoosteeda anoo taagan oo hasha caliyadeeda ugu daadanayso iyo dhareerkeeda ugu daadanayo ayaan maqlay nebigoo leh ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqahu walaa wasiyata liwaaritin buusiri wuxuu leeyahay xadiidka anas sanadkiisu waa saxiix rijaaluhu iqa ibnu turkimaani fi ljawhari naqiy isaguna wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan xadiidka shekh albani caleh amatullah isaguna waa saxiixinaya waxaa kaloo iyadana ayidaya xadiidkan ku tusaya xoolaha la tabcadee la dhaqdo calyadoodiiyo dhareerkoodu inuu daahir yahay waxaa ayidaya axaadiista ku tusaysa xataa kaadidooda iyo saaladoodu inay daahir tahay iska calyadoodii kaadidooda iyo daahirkooda iyo macnaha waxa weyaan maaragtay saaladooda xaarkooda baaba daahiraba oo nijaaso ah xoolaha la dhaqdo wa ayb saasay axaadiista kutusaysa wala masale khilaafiyaati ayib xadiidka maxaynu ka faaidaysanaa marka xadiidka waxaynu ka faaidaysanay xoolaha la dhaqdo caliyadoodu iyo afkoodu inuusan ijaaso ahayn sidaana waa la isla ogolya geel baa hadda la sheegay ariga iyo lo-duna waa la mid in laysla ogol yahay oo laysku waafaqsan yahay oo ijmaac ay tahayna ibnulmundir baa soo guuriyey abubakr ibn mundir fii kitaabihi alwsat ibni xasmi baa sidoo kale soo guuriyey fi kitaabihi almuxalla ibnu qudaama isagana soo guriyay filmuqni marka laskuma khilaafsano xoolaha la tabcamo caliyadoodu inaysa nijaaso ahay waxay afka geliyaanna inuusa nijaaso ahay taa layslama diidan manaa meel igaga saarya amaa kaadidooda iyo xaarkooda iyo saaladooda cala asawaab waa khilaafiya lakiin iyadana sida xooga badan nijaaso ma waa aahir maalikiyada iyo xanaabilada iyo daahiriyadana sidaa qaba waxaana kutusaya xadiidkii curaniyiinta nimankii madiine ku xanuunsan jiray saxibuhari min xadiid ana soo garanaysaa ayuu nabigu u dhihi jiray geela intaad u tagtaan kaadidiisa iyo caanihiisa cabba asalkuna saasoo kutusayaayo wax daliila looma hayo walaslu fi lashyaa aطahaara daliil naaqilana lama hayo waxaa kaloo kutusaya nebigu sal lay wasalam wuxuu idmay in lagu tukado xerada adhiga iyo sabadiisa meesha adhigu fadhiisto ku tukada buu nebig sl lay slam meeshii inay kaadina leedahay saaladii adhiguna taalla ma diidaysaa haddana nebigu ku tukadu yidhi inaysan ijaasaan bay kutusa saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim adhina waa dhaqan jireen lo-na waa dhaqan jireen geelna waa dhaqan jireen weligeed lagama hayo nebigo yidhi sal lay waslam iska dhaqa maxay kutusi marka ayadoo ah mima tacumu bihi lbalwa waxyaalo bulshada haystaoo aad u haysta iyadoo ah baan haddana nebiga laga soo guurini isagoo yidhi iska dhaq taasi maxay kutusi marka inay tahay alaslu fiiha aahaara saaaacidadaasay marku socotaa saasaana xoog lakin khilaafyo wey madaahibtu way isku khilaafsan an caaishaa radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasul sal lay slm rsulku wuxuu ahaa yaqsilu mid dhaqa almaniya manida ayuu dhaqi jiray uma kadibna yakhruju wuu bixi jiray ila asalaati salaaduu u bixi jiray fii dalika hawbi maradaas iyada abuu ku bixi jiray fii dalika kaas buu ku bixi jiray dhexdiisa athawbi ee marada walxaal ana anugu anduru aan fiirinayo bay tiri ilaa ahari alghasli dhaqidda raadkeedii anoo fiirinayo dhaqidda calaamadeedii calaamadii dhaqidda anoo fiirinayo ii muuqato buu nebigu sal ly sl salaada ugu bixi jiray muttafaqun calayhi yani markii la dhaqo dharka la dhaqo soo raadkii dhaqiddu kama muuqo yani waxa weyaan riwaayada kale inoo cadaynaysa markii la wada dhaqo marada raad kama muuqanayo laakiin marada marka qaar la dhaqo qaarna aan la dhaqin soo raad kama muuqanayo raadkii dhaqadu wa muuqanaya kaas manaa ka wada ayb <clears throat> muttafaqun calayh axmed iyo sunan baa sidoo kale soo saaraya keyrkood hadda meesha wuxuu inoogu qoray waa lafdiga muslim lafdiga bukhaarina waxa weeye inaha kaanat taqsil lmaniya min hawbi nabiyi sal lay slm waxay ka dhaqi jirtay ama aan ka dhaqi jiray bay tiri nabiga sal lay wasalam maradiisa waxaan ka dhaqi jiray manida uma araahu fiihi buqcatan aw buqaca kadibna waxaan arki jiray dhaqmadiio meeshii aan dhaqay oo raadkii uu ka muuqdo goobaabin ama goobaabinna ah macnaa wax weya waa yani waa waa meel ka midab duwan meelaha kale oo qoyaankii baa kasii muuqda bacda sidaa isagu abuu marka nebigu ku tukan jiray sal lay aslam bazaar baa wuxuu sheegtay alimaam albazaar sulaymaan ibnu yasaar oo caaisho xadiidkan ka warinaya inuusan ka maqlin hadalkaa hadal la midana shaafici baa soo guuriyo bilum ku guuriyey oo wuxuu ka guuriyey can hayrihi cid kaluu ka guuriyey laakiin waa la radiyo sheegadka isagaa bayhaqi iyo ibn xajar iyo keyrkood baa radiyey maxaa yeelay sulaymaan ibnu yasaar wuu caddeeyey inuu caaisho la kulmay oo uu weydiiyey samaaciisu hadduu sugnaadana man xafida xujatun calaa man lam yaxfad soo ayib waxaa kaloo kutusaya xadiidku inuu sugan yahay itifaaqu yani eh, ashaykhayn calaa ikhraajihi buhariy muslim baa isku waafaqay soo saaridiisa taasina waxay kutusaysaa macnaa xadiisku inuu sugan yahay xadiidka dariiq kale waxaa soo saaray muslim min ariiqi cabdillahi bni shihaab alkhawlaani sababtii buu markaa sheegaya wuxuu yidhi kuntu naazilan calaa caaishata caaishaan ku degay buuhi oon la deganaa faxtalamtu fii hawbii maradaydaan marka ku ixtilaamay buuhi waan ku janaabooday oo habeenkiintaan qarway baan maradii iska hallay faamastuha fi lmaai maradii markaasaan biyo dhex geliyey buui waagu markuu ii bary fara'atnii jaariyatu licaaisha gabadh caaisho u shaqaynaysay oo jaariyad ah baa markay aragtay buui anoo dhaqahay fabacaat ilaa caaisha caaisha u cidirtay marka ilan gabdhaha yarka shaqaala xataa fiqiga waa yaqaaneen ninkan odaygaasay la yaabtay maradii xalay uu ku junubay iyadii oo dhan biyo wadageliyey caaisha u cidirtay caaisha soo orbisay ayib caaisha markaa timi markaasaa waxay tidhi maa xamalaka calaa maa sanacta bitawbika qorniyo waxaad maradaada ku samaysay maxaa kugu kalifoo kugu xambaaray maxaa kuu geeyey markaasaa wuxuu idhi yani ra'aytu maa yara annaa'imu fii manaamihi waxaan arkay buuhi xalay ruuxa hurda wuxuu arko waan qarwowe man ruuxa hurda wuxuu arko hurdada ku arko waxaasoo kalean arkay buui waan qarwoy ah, markaasaa caaisha waxay tidhi hal ra'ayta fiiha shay-an wax miyaad ku aragtay marada qarowgaaga ii kaadiye marada wax ku aragtay markaasaa waxaa idhi buhi la maya markaasaa waxay tidhi falow ra'ayta shay-an hasaltahu haddaad wuxuu ku aragto dhaq laqad ra'aytunii wa inii la axukuhu min hawbi rasulilah sal lay slam yaabisan bidufrii waxaan isarkay bay tidhi anigoo nebiga maradiisa kaga xoqeeya cididayda maniduna ay ingegan tahay maniduna ay ingegan tahay aarkaasi didka muslim wuxuu xoojinayaa riwaayadan dambe ee inoo soo socta walimuslim muslim waxaa u sugnaaday wuxuu yihi laqad kuntu waxaan ahaa afrukuhu mid jijabiya ama xoqa caaisha odhanaysa walimuslim waxaa u sugnaaday can caaishata wey macnaha qaalad caaisha waxay tidhi laqad kuntu waxaana afrukuhu manida mid jijibisa oo xoqdaan ahaa min tawbi rasuulilahi sal lay sl nabiga maradiisaan ka xoqi jiray farkan xoqid iyo jijibin fa markaasuu ku tukan jiray nebigu fiihi maradaasii ku tukan jiray axmed iyo ahlu sunan baa soo saaray sidoo kale maa cadda tirmidi tirmidi ma isagu can ilswad ibn yaziid bay ka warinaya yani qisadii oo kale iyaduna leedahay nin baa caaisha ku degay markaasuu waagu u baryey maradii buu dhaqay markaasay caaisha ku tiri inamaa kaana yujzi'uka in ra'aytahu an taqsila makaana waxaa kugu filaydoon haddaad wax ku aragtay meeshaad wax ku aragtay inaad dhaqdo maradaad inaad biyo wada geliso ma ahayn fain tara nadaxta xawlahu walaqad ra'aytunii afrukhu min awbi rasuuli uma baahnaysa inaad wada dhaf wa lafdin lafdi kale dhexdii waxaa ahaa oo lahu muslim u sugnaaday lafdi kaleo muslim leeyaha wuxuu ahaa isagana laqad kuntu waxaan ahaabay tidhi axukuhu mid xoqda waan xoqi jiray manida yaabisan isagoo ingegan xaaluyaa mid ingegan bidufri ciddidaydaan ku xoqi jiray min awbihi nabiga maradiisaan kaga xoqi jiray salawatu rabbi waslamu caleyh intaan gacanta ku xoqo isagoo ingegan isagoo la dhaqin buu nabigu ku tukan jiray salawatu rabbi waslamu aleyh sidaasay macnaha leedahay axaadiistaas waxaa loo deliishaday laba qolaa kala deliishaday qolada qabta manidu inay nijaaso tahayna way deliishadeen oo xaggey ka deliishadeen dhaqiday deliishadeen qolada qabta inaysan manidu nijaaso ahaynoo daahir ahaynna way deliishadeen oo xaggey ka deliishadeen intaan xoqo buu nabigu ku tukan jiray soo ma masaladu marka waa khilaafiya axaadiistana waxa ay daliil u tahay culimmada ku tagtay inay daahir tahay manidu waana madhabka shaaficiyada xanaabilada ibnu xasmi ibnu taymiya keyrkood baana rajaxaya inay manidu ayna nijaaso ahayne daahir tahay xanafiyada iyo maalikiyada iyo qowl shaaficiyada iyo qowl fii madhab alxanaabilana waxay qabaan manidu waa nijaas waraajix waxa wey sida xooga badan manidu inaysan nijaaso ahayn oy daahir tahay maxaa ku tusaya waxaan u daliishanaynaa horta qaacidadii asalka ahayd soo qaad oo ahayd alaslu fi alacyaani walashyaa alطahaara asal waxaynu isla ogol nahay waxyaabaha jira inay daahir yihiin ilaa daliil in la helo nijaasadeeda sheegaya mooye taasi horta waa mid daliilna ma hayno iley daliil saxiixo sariixa oo saalim min almucaarada ah ma hayno ayb talabaad waxay leeyihin hadday manidu ay nijaaso tahay waxaa uun la heli lahaa nebigu amray in layska dhaqo lamana hayay nebigoo dhaqay caaishoo dhaqday waa ficil ficilna waxa ugu badanee uu ku tusi karo waxa weeyaan waa jawaas iyo istixbaab soo ma laakiin hadday nijaaso tahay siduu nebiguba nijaasooyinka kale u amray in loo dhaqo buu tanna dhihi lahaa ha la dhaqo bal ayadaaba nijaasooyinka kaloo dadka kaga badanba soma ilan intaa dadkii waa isu tagahayaan manidii waa dhacaysa waa la qari wayaa manidii waa dhacaysa jirkiibay gaadhaysaa maryihiibay gaadhaysaa dadkiibay haysataa habeenayna dhacin waaba yartahay sooma ayadoo bulshadiisaa u haysata ayadoo bulshadiisaa u haysato saa u badan haddana haddaan laga haynin nebigu amar uu ku bixiyey dhaqa maxay ku tusi yani inay daahir tahay bay kutusi dee nijaasataa nebiga amrila sooma sharcigaa sheegi lahaa wey amaa mujarad lficli iska dhaqidda caaisha dhaqday ama nebiguba uu dhaqay dhaqiddu keli ahaanteeda kuma tusto waajibnimo ficilka dhaqidda kuma tuso waxaa laga yaabaa in loo dhaqayo nadaafad ahaan iska nadiifin soma ila xaakadaba markii masaajidka lagu tufay nebigu waa kii intuu soo kacay xokay soo garanaysaan saas macnaha hayga la dhaqayo nijaasaya laazim ah hayga la dhaqayo nadaafad ahaan waa loo dhaqaa istixbaaban iyo sunnanimo waa loo dhaqaa yani waxa weye nijaasanimo waa loo dhaqaa dhaqiddu marka kuma tusayso inuu nijaaso yahay ayib waa ficil keliya laleeyahy macnaha taasina waa mid midda kale waxaa ku tusayoo daliilu ah caaisha radi allahu canha intay xoqdo isagoo ingegan iyadoon dhaqin intay nebigu marada qaadto ku tukan jiray hadday nijaaso tahay lama dhaqin xoqid keliya miyay ku filaan lahay maya waxaa kaloo loo daliishanayaa imaamu shaafici baa sheegay haddii la yidhahdo manidu waa nijaaso bini aadamka asalkiisii baa nijaaso noqonaya ila bini aadamka muxuu ka abuuran yahay mani buu ka abuuran yahay marka aslu bini aadam nijaaso noqonaya bacda aadam marka laga yimaadayo xawaa bini aadamku waxaasuu ka abuuran yahay sooma adiga waxa weeyaan warka soo dudube sawaabku waxa weeyaan manidu inay daahir tahay in la dhaqana way ficanta lanna wasaqoo dhan waa laska dhaaa xaakadaan laiska dhaqaa maradaadu hadday wasaqoodu waa laiska dhaqaa waxyaalo kaleo mustaqdar oo laga yaqiiqsada hadday ku gaadhaan waa laiska dhaqaa iska dhaqidda saas waa laysaga dhaqaa lilistixbaab isaga dhaq laakiin inay nijaaso tahay maradii iyo jirkii ay manidu gaadhay maya taa iyada daliil looma hayo wasawaab inay uu aahir yahay an abi samxi waxaa laga warinayaa xadiiska orinta ka gudbin cabdulahi bn cabaas waxaa ka sugan oo sanad saxiixa ah ku yimid inuu yidhi manidu waxay la mid tahay sida xaakadoo kale wey afarkaas cabdulahi bni cumar buu mawquuf ku yahay sanadkiisuna waa saxiix laakiin isagoo xadii marfuucu soo arooray mase sugna xadii marfuucaanu ma sugna lakin afar cabdullahi bn cabaas ka sugan marka xaakaday la mid tahay bimacnaa waxa weeye waxaa laysaga dhaqayaa lilistiqdaar waay yani qurunsin baa laysaga dhaqayaa nijaasa can abi samxi waxaa laga warinaya iyaad baa la yidhahdaa nabiga khaadimkiisuuna ahaan jiray radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul sal lay sl rsulka wuxuu ihi yuqsalu waa la dhaqi min bowliljaariyati gabadha yarta kaadideeda waa la dhaqi wa yurashu waa la rushayn oo biyaa lagu saydhi min bowlilghulaami wiilka yarkaa kaadidiisa ahrajahu waxaa wariyey xadiidkaasi abu daawuud baa wariyey wanasaa iyo nasaa-i wasaxaxahu waxaana saa saxiix yeelay alxaakimu xaakim baa saxiix ka dhigay waxaa kaloo xadiidka soo saaray ibnu maaja bayhaqi daara quni ibnu khusayma xaakim can abi samxi abu samxi wuxuu yihi kuntu akhdimu nabiya sal lay slam nabigaan u khidmayn jira fakaana ida araada an yaktasila markuu nebigu damco inuu qabaysto wuxuu idhihi jiray wallinii qafaaka qadaadkaaga iisoo jeedi iga jeeso man fa uwalliihi markaasaa nebiga sal lay slam qadaadka u jeedin jiray buui yani wuu asturayaan fawallihi qafaaya markaasaan qadeedka u jeedin jiray faasturuhu bihi markaasaan ku asturi jiray waan asturi jiray nebiga sal l yani intuu kasii jeedsado ayuu nebiguna qabaysanayaa dadka kale ee arkay lahaabuu nabiga ka asturaya sal lay slam <clears throat> fautiya bixasanin waxusaynin buuri xasan iyo xusein baa la keenay labadii wiile nebiga ugu ahaa salawatu rabbi wasalaamu aleyh faatima dhashay iyo cali bin abi aalib fabaala calaa sadrihi midkii la keenay ayaa marka nebiga kaga kaajay laabta faji'tu aqsiluhu markaasaan imid buuhi inaan dhaqo kaadidii inaan nebiga ka dhaqan damca buui markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam xadiidkaas hadda meesha inoogu yaallo ah yuqsalu min bawli ljaariyati wayurashu min bawli lulaam iska daa waba dhaqi mar hadduu wiil yar yahay kaadiisa biyo baynu ku saydhanay dhaqid uma baahan iska dha ayb lafda abi daawuud waay qisau xasan wlxuseyn sidoo kale waxaa soo saaray ibnu maajah daaru iyo xaakim ibnu khusayme iyo xaakimna way saxiixiyeen bukhaarina wuu taxsiiniyey bal katani ninka la yidhaahdo culimmada ka mid a ah, wuxuu yidhi axaadiistaa kala qaadaysa gabadha yar kaayadeeda iyo wiilka yar waa mutawaatir buui mutawaatir macna waxa weyaan waa xadiiska xagga sixada darajada ugu sarreeya haysta ah, saas man oon hadal ka jir ibnu cabdilbar iyo cabdilxaq alishbiili baa xadiiska daciifiyey waabcadaa annajca waa fogeeyeen lanna waxa weyaan cilladay cuskadeen cillo laga jawaabay wey xadiidku marka waa sugan yahay cala sawaab haahidna wuu leeyahay shaahidna wuu leeyahay weliba shawaahid fara badan buu leeyahy shawaahidiisa waxaa ka mid a xadiidu ummi qays binti mixsan fi saxiixayn iyo xadiidu caaisha fi saxiixayn iyo xadiidu cali bn abi aalib cinda axmeda waabi daawuuda wاtirmidi wabn maaja waayrihi axaadiis saxiixaynka ku yaalla kala sheegaysa kaadida wiilka iyo ta gabadha yaryarkaa inay kala duwan yihiin maala xadiidka cali bn abi aalib axmed iyo abu daawud iyo tirmidi ay soo saareen ibn maaja wuxuu yihi rasuulku wuxuu yihi sal lay aslam fii bowli lghulaami aradiic wiilka yarka ee nuugaya kaadidiisa wuxuu nebigu yihi yundaxu bowlu lghulaami wayugsalu bowlu ljaariya gabadha yartaa kaadida waa la dhaqi wiilka yarkaana kaadidiisa biyo unbaa lagu saydhaya xaakim baa saxiixiyey tirmidi bukhaari daara qطni ibn xajar nawino wuu taxsiiniyey shekh albanina aleh raxmatullah alayhim raxma jamiican isaguna wuu saxiiyey xadiistaasi waxaa laga faa'idaysanaya marka xadiistaa waxaa laga faa'iidaysanaya in kaadida caruurta yaryarkaa wiil hadday tahay iyo hadday gabarh tahayba horta ay nijaaso yihiin waa o inay nijaaso yihiinna waa qowlu caamati ahli اlcilm culimada jamhuurtooda saa qaba inay nijaaso yihiin qolaa waxay yidhaahdeen waa daahir wiilka yarkaa khaasa xikaayadiisa waa daahir daahiriyada iyo bacd alxanaabila maray shawkaanina wuu doortay fii axadi qowley waa daahir bay leeyihin sida loo badansan yahay waa inay nijaasayihin labaduba nijaasayihin waxaa lagu kala tegaya lagu qaybsamaya culimada isku khilaafaya sidii loo daahirin lahaa inay nijaaso yihiin waa laysla ogolay taqriib badankood way qabaan laakiin sidee loo daahirin ilaa dhowr qowl bay qabaan saddex qowl qowlka ugu raajixsanee daliil ahaan xooga badani waa qowlka axaadiistan waafaqsan oo in la kala qaadayo wiilkiiyo gabadha qowlkaana waxa waxa weya waa madhabka shaaficiyada iyo xanaabilada gabadhana waa la dhaqi wiilkana biyo unbaa lagu saydhaya lagu rushaynaya lama maroojinayo lamana dhaqayo lama xoqayo uma baahna isaga biyunbaa lagu saydhaya macnaha madhabka shaaficiyadii xanaabilada ee gabadhay wiilka in la kala qaado ah ayaa wuxuu yahay madhabka sawaabka ah axaadiistuna u markhaati kacayso qolyaha waxay leeyihiin labadaba ha la wada dhaqo sida xanafiyadii maalikiyada qolyaha waxay leeyihiin labadooduba lama dhaqahayo wahaakada laakiin qowlkaasa raajix isagaa adilada kutusaysa ayb maxaa loo kala qaaday sharti horta waxaa ah say culimmadu u badan yihiin marka saa loo kala qaadayo ee wiilka yarkaa kaadidiisa la la dhaqi maayo waa uun biyaa lagu saydhaya waa markuu radiic yahay oo naaska nuugayo hadduu gaadho xilli uu raashiin cuno waa nin weyn markaas ah, markaa nin weyn baa loola dhaqmi kaadidiiso markaasi waa la dhaqi sida dadka waaweyn kaadidooda loo dhaqo taasi waa mid talabaad waxay culimmadu isweydiinayaan maxay tahay cilada iyo sababta keentay in wiilashana la yidhaahdo biyo un ha lagu sayno gabdhahana la yidhaahdo hala dhaqo adiga meeshaas tacliilaadka ay sheegayaan wax nasle ma ah waa ijtihaadaad culimada nimba waxbay la noqotay waxay la noqotay ugu sheegay qaarkood waxay yidhahdeen raggu shay daahiray ku qaangaadhaan dumarkuna shay nijaase ah oo ragguna mani bay ku qaangaadhaan bay dhaheen dumarkuna xayd bay ku qaangaadhaan midna waa nijaas midna waa daahir oo maxaa kala galay tan iyo taas taasweydiinm waaba laba maslo kala dheer qaar waxay yidhaahdeen waa lirafci alxaraj wa dafci almashaqa oo wiilasha inta badan dadku ay jecel yihiinoo markii loo yimaado waa la qaadqaadaa saas daraaddeed inay dadka ku kaajaan baa badan gabadhasa meeshaasay taallaayo nina qaadan maayo adiga waxa weyaan war wadaad yidhi ur iska dhe war wadaadiyeen asbaxbo kalena qolaa sheeg sheegta laakiin waxyaalahaas kutubtay ku taallaayo culimmada unbaa un tiri mooye wax nas iyo daliil cuskan maaha wacan asmaa binti abi bakrin radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yihi fii dami lxaydi dhiigga xaydka wuxuu nabigu ka yidhi sal lay aslam dhiiggaasoo yusiibu asiibaya astawba marada gaadhaya asiibaya dhiigga xaydka ee caadada kan oo nifaaskuna waa la mid kuwa kaleeto ka soo baxa meeshana waa la mid iyaguna kaasoo yusiibu asiibaya athawba marada asiibaya nebigu wuxuu yidhi sal lay aslam taxutuhu gabadhii maradaa lahayd taxutuhu way xoqaysaa alxatu huwa alfarku waalqashru waddalku way xoqaysaa yani waxa weeye dhiiggii oo ingegan ayay horta intayna dhaqmo gaadhin ayay gacanta ku xoqaysaa si ay muuqaalkiisa iyo raadkiisa u khafiifiso uma kadibna taqrusuhu waxay ku jijibinaysaa bilmaai biyay ku jijibinaysaa qarsigana raaska waxaa laga wadaa yani waxa wey addalku biatraafi اlasaabic inta biyo yar ay ku waxayso biyo ay manaa waxa weyaan ay ku shubto biyo yar bay markaa intay qabatay maradii faraha intay qaadday isku jibinaysa isku xoqaysaa maradii bay xoqaysaa maxaa la doonaya waxaa la rabaa marada dhiigga gudaha u galay ee ku ingegay ayaa la rabaa biyahan yarkee lagu shubay iyo xoqidda laysku xoqeeyo inay ka soo saaraan yacni marada xididkeeda dhiiggu galay ilashega marka laysku xuqiso soo khafiifi maayo ayib uma taqrusuhu bilmaai biyo ayay ku jijibinaysaa ku xuqaysaa uma kadibna tandaxuhu way dhaqaysaa markaasaa marka dhaqmadii la raacinaya uma marka kadibna tusallii fiihi way ku tukanaysaa intaa hadday marisay way ku tukan muttafaqun calayhi buhari muslim baa soo saaray an asma binti abi bakrin xadiidku qisule xadiidku qisule wuxuu ahaa asmaaba waxay tidhi nebiga sal lay slam haweeney baa u timi markaasaa waxay tidhi ixdaanaa yusiibu hawbaha min dami lxayd kayfa tasnacu bihi rasuul ilaahay middanna maryo badan ma lihin oo xilligaa dee maryo fara badaanoo qaarna ay ugu talagalaan inay xilligaa xidhaan qaarna ay kaysadaanoo xilliga kale xidhaan qaar ay ku tukadaanoo meel ku haysadaan ma jirin ah, ruuxii hal maruu isku askuro helo baaba dadaalayba marka waxaa laga yaabaa intuu raggu uu helo mare uu hoos ka xidho qeyd ah waxuu kor ka saartaba inuu waayaan laga yaabi jira soma saxaabigii soo garanaysaan isaga inla'aas inta la tacmay looba waayeyba wax jirkiisa la saaraba mana yar oo hal dhinac uun dabooshaa la helay wax kaleeto qaarkii kale lagu asturaan la waay warkaasaa caws inta lasoo guraa lagu daday marka hal maraan haysanaabay gabdhuhu leeyihiin maradii dhiiggii caadadu hadduu hadduu maro maro kaloon ma haysano ku tukanne iyadii ma ku tukan karna maxaan ku samaynaa rasuul ilaahi markaasuu nabigu wuxu uhi sal lay slam tilaabooyinkan qaadoo xoqa kadibna biyo ku xoqo ku jijibiya kadibna dhaqa ku tukada markaa saasuu nabigu salawatu rabbi waslamu calayh xadiidku wuxuu kutusayaa dhiigga xaydku inuu nijaaso yahay meeshuu gaadhana in laga zuuliyo inuu waajib tahay hadday jid tahay iyo hadday maro tahay sidaana waa laisku waafaqsan ijmaaca waxaa soo guuriyey nawowi shawkani iyo keyrkooda dhiigaga kalea laysku khilaafsan yahay oo jidhka bini aadamka ka soo baxa ma nijaasa mise nijaasa maaha laakiin dhiigga caadada iyo wixii la halmaala oo nifaaska dhiigga dhalmada iyo kuwa inay nijaaso yihiin waa ijmaac ah, khilaaf kama jiro waa laisku waafaqsanya macna jumhuurtu waxay uga qiyaas qaataan dhiigaga kale laakiin qiyaaska waa lagu haystaa waxaa kaloo xadiidkunoo faa'iideynaya in maradaadiiyo jidhkaagaba aad nijaasada ka zuulisood ka dhaqdo inay shuruudda salaada ka mid tahay maxaa yeele maradii gabdhuhu way ku tukan waayeen ilaa ay dhaqaan sooma nebigu wuxuu yidhi markaad dhaqdaan uu ku tukada marka nadiifinta marada nijaasada laga nadiifiyo jidhka laga nadiifiyo meeshaad ku tukanaysa laga nadiifiyo waa min shuruudi salaa saana waa laga faa'iidaysanayaa waana sida jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan waxaan arkay oo keliyata imaamu shawkani caleyh raxmat ullah fii nayl alawtaar oo masalada ka niqaashaya wuxuu leeyahay in jidhka la daahiriyo ama marada la daahiriyo shardi meehe waa waajib waajib iyo shardina far baa udhexeeya waajibka cibaadadii waa asaxaysaa laakiin waa dambaabtay shardigana cibaadadii waa buraysa cid kale oo uga horreysay shawkaani ma arkin oo wuxuu leey ruuxu isagoo nijaasa jidhkiisa ku taalla hadduu tukado salaadiisa waa saxaysa wuxuuna u deliishanayaa xadiiskii nebiga sal lay waslam isagoo salaada ku jiray jibriil u imaan jiray oo uu dhihi jiray kabahaaga qadir baa ku yaalla soo garan ee nebigu siibi jiray saxaabaduna siibi jireen sooma garanaysaan wuxuu leeyahay markaa haddii jidhka nijaasada in laga nadfiyo ay shartu tahay salaaddii nebigu uu soo tukaday inteedii hore way buri lahayd ila nijaasu mutalabis ku ahaa sooma salaada dib baa laga bilaabay iyadii o dhan markaasaa la xidhan lahaa buui oo nebigu xidhan lahaa maadaama qaybteedii hore ay asaxday waxaa laga qaadan buu leeyahay inayna sharti ahayne waajib tahay satrulcawrana saasuu maraya ah, saasuu man aarka ugu noqda laakiin jamaahiirulcilmi sidaasay qabaan saasaana muda inay sawaab tahay in shirka iyo meesha lagu tukanayo iyo dharkaba in la daahiriyo waa min shuruudi sala ayb waxaa kaloo ay xadiiska aynu ka qaadanaynaa maradii xaydku asiibay dumarku markay dhaqaan inay ku tukan karayaan waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa nijaasooyinka dhaqidooda caynta nijaasada in la zuuriyo umbaa shardi ah laakiin dhowr goor in dhaqmahada lagu celceliyo saddex iyo shari ma saddex iyo laba iyo afar iyo shan iyo laazima allahuma eyga soo arooray mooye wixii kale uun caynta in la zuuliyo muuqaalkeedii urkeeda iyo dhadhankeeda in la zuuliyo umbaa shari an abi hurayraa radi alahu canhu abu hurer waxaa laga warinaya qaala inuu yii qaalad waxay tihi khawlatu khawla waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay fain lam yadhab hadduusan tegin addamu dhiiggii hadduusan tegin ka war su-aashu waxay ka horeysay markuu nebigu ku yidhi gabdhaha dhiigga xaydka iska dhaqa oo maryaha ka nadiifiya baa jawaab su-aashani timid gabdhihii baa su-aasha keenay waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilahi fain lam yadhab hadduusan tegin addamu dhiiggii hadduusan teginba markaan dhaqnoon dhaqnoon dhaqno hadduu raadkii dhiiggu tirmi waayo meeshiiba laga saari waayo ka war qaala nabigu wuxuu yih sal lay slam yakfiikii waxaa kugu filan almaau biyaha aad ku dhaqday walaa yaduruka kumana dhibayo aharuhu raadkiisaas muuqaalkaa iyo calaamada raadkaa soo hadhay laad kari weyday dhibkaama saarnaba ahrajhu waxaa soo saaray atirmidiy baa soo saaray wa sanadhu sanadkiisuna daciifun waa tabardaray horta marka koowaad xadiidka tirmidi ma soo saarin waqad wahima alxaafidu fii dalik xaafid ibn xajar waa wahmiyey waa ismudis baa ku dhacay xadiidku tirmidi kuma yaallo tirmidina ma soo saarin xadiidka waxaa soo saaray axmed abu daawuud bayhaqi min xadiidi abi hurayra hawlay ka warinaya ama tirmidi ma warinin ayib adiga waxa way garoo ninku si kasta hadduu xaafid iyo caalim u yahay soo marmar ma khaldami karayo amaalka ilahi baa iskale subana wataalaismoodsiisxadiika waxaa laga warinaya hawlata binti yasaar nabiga u timi sal lay sl markaasa waxay tihi ya rasuul allah inahu laysa lii ilaa hawbun waaxidun rasuulka ilaahi hal maro waxaan ahayn melihi wa ana axiidu fiihi maradaana waan ku xaylaayo dhiiggaa gaadha fakayfa aslacu seen yeela markaasuu nabigu wuxuu ui sal sl idaa tahurti faksiliihi markaad daahir noqoto dhiigu kaa go-o dhaq marada uma salii fiihi ku tuko markaasaa waxay tidhi fain lam yakhruj iddamu hadduuna dhiigku bixinna markaan dhaqo hadduu dhiiggii bixi waay ka war markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam yakfiiki gaslu dami walaa yaduruki aharuhu inaad dhiigga dhaqdo unbaa kugu filan raadkiisaasna ku dhibi maayo soo hadhay lafdiga abu daawud iyo axmed baa iska muxuuna yidhi bukhaari waxaan u jeedaa ibn xajar muxuu yidhi wasanaduhu aciif muxuu aciif ku yah xadiidku waxaa ku jira nin layhahdo sanadkiisa oo uu ku wareegaya nin la yidhahdo cabdulahi bnu lahiica cabdulahi bnu lahiica saduuqun khallata bacda ixtiraaqi kutubihi si ahaantiisa waa nin runlow ah oo been laguma oga laakiin kitaabtii baa ka gubatay markaasuu isku dardarmaday ah, markaa isku dardarmaday wuxuu wareeyey wax kala saaran wuu noqon waayo marka sidaas daraaddeed yustashhad fi lmutaabacaat washawaahid mutaabacaad iyo shawaahiduu ku anfici laakiin hadduu sanadka la gooni noqdo wax ku raaca la waayo ama wax mashaahida loo waayo waa aciif xadiikiismninkaas marka xadiiku ku wareegaya laakiin waxaa jira muxadisiinta qaarkood ay qabaan iyo nuqaad iyo xufaadda qaar ka mid ah ragga ka warinaya isaga cabdulaahi bnu lahiica hadday saddex nin midkood uu yahay xadiidku marka ciladu waa ka baxaysaayo rag saddexoo waxaa jira axaadiistiisa markuu isku dardarmaday intii roonayd uun ku gaabsadayo intii dambe uu isku qasayba aan waxba aan qaadaninba raggaasi waxay ka wariyaan marka waa sax waana ragga la yidhahdo alcabaadala alaa saddexda cabaadalada ah. waa cabdulahi bnu mubaarak iyo cabdulahi bnu wahab iyo cabdulahi bnu yaziid almuqri saddexdaasi waxay ka wariyaan ama midkood uu ka wariyo waxaa la leeyahay cilladu waa ka baxday lanna intuusan isku darmanin bay ka qaateen xadiika saasman sidaasi waxaa qaba xufaad fara badan oo culimada xadiiska ka mida xadiikeennan marka xadiikeennan hadda uu inoo sheegay xaafi uu yidhi sanadkiisu waa daciif ragga ka wariyey ibnu lahiica waxaa ka mid a cabdulaahi ibnu wahab baa ka mid almasri cinda albayhaqi ayib xadiiku marka ciladii maga baxay cabdulahi ibn wahab baa ibnu lahiica ka warinaya wabittaali cabdulahi raggii horay uga qaatay buu ka mi cbdulahi ibn wahab wabitaali xadiidku markuu ugu yihah sanadkiisu xasan buu noqonaya saas daraaddeed xadiidku daciif ma aha ee xadiidku waa sugan yahay sheekh almaani caleyh raxmat llahi fi lirwa wasilsila saxiixa labadaba uu kaga hadlay waxaana daciifiyey alimaam nawowi fi lkhulaasa ibnumulaqin xaafidkuna waa ka dacfigiisa ishaaray wy man xadiidkuuse waa sugan yahay markii la fiiriyo arrintaa iyadaa macana ayib xadiidku muxuu inoo faa'ideynaya xadiidka waxaynu ka faa'iidaysan intaana taa ka bixin caaisha waxaa ka sugan mawquufan inay sidaa fatwoon jirtay daarimi iyo abu daawuud baa soo saaray caaisha markay dumarka u yimaadaan oy u sheegaan inay dhiiggii caadada dhaqeen oo uu bixi waayey waxay ku dhihi jirtay idinku inta dadaalkiinaa dhaqa wixii aad saari weydaanna iska dhaaf xadiikaas aar waafaqsan wey man xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey haddii marada la dhaqo nijaasaduna bixi weydo markii dhaqmadii la rabay la dhaqo la kari waayo nijaasada midabkeedii ama uu soo hadho dhadhankeedii la saari waayo ama urkeedii baa soo hadhay maxaa la samaynayaa markaasi waxa weye intaasi ilahay idinku kalifi maayo intaad dadaalkiina samaydaan samayn laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha idaa amartakum biamrin faatuu minhu ma staactum waxaad kari kartaan kala imaadaba waxaad kari weydaan laydinkuma mukalifiinba xadiis taasoo kutusi waxaana ku tegey sidaas xanafiyada maalikiyada xanaabilada ayaa waxay yidhahdeen midabka soo hadhay iyo urka soo hadhay markii la dhaqo kadib wax dhib ah ma laha nijaasana ma aha daahir buu noqonayaa bay leeyihiin oo maala waxaa ka mid a ah, ruuxu markuu maala istijaysto kale ruuxu markuu istijaysto sida nebiga sal lay sl hadigiisa ahaan jiray gacanta inaad iska dhaqdaa fiican laakiin mararka qaarkood waxaa laga yaaba intaad gacantii dhaqday ood haddana saabuun ku dhaqday haddana raa'ixadiiy urkii inuu bixi waayo soo ma dhacdo marmar bay dhacdaa markaasoo kaleeta waxa weeyaan waxaa imaanaysa yakfiika almaau walaa yaduruka aharuhu halkaasaa markaa la marinaya hada bilahi towfiq wsal allahuma slm ala nabiyina mxamed wala ali w sabi